بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب صفة المفتي والمستفتي والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرم قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافٍ ومن شروط سائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة لسائله وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد bismi illaahi araxmaan araxiim baabu sifati almufti waalmustafti muftigu tilmaanta uu leeyahay iyo mustaftigu tilmaanta uu leeyahay baynu halkan ku arkaynaa muftigu waa ka fatwoonaya ee ummadda u fatwoonaya ama almujtahidu lmutlaq baa hadda looga jeedaa muftigeenna halka waa mujtahidka mutlaqa ah ee qeyd gaara aan lagu qeydayn tilmaamuu leeyahay mustaftigana waxaa looga jeedaa ninka su-aasha dalbaya ee muqallidka ah ee aqbalaya qowlka qaa'ilku uu ku qowlayo kaana waxaa la odhanayaa muqalid ama mustafti baa la odhanaya iyo taqliidka laftiisa wa shardu waxaa la shardiyaa fi lmufti ninka muftiga ah waxaa loo shardiyaa ijtihaadun ijtihaad baa loo shardiyaa waa shardi an yakuuna mujtahidan ama min ahli اlijtihaad inuu yahay qofka muftigi ihi ahlulijtihaad ayaa lagama maarmaan ah haddaba mujtahid goormuu qofku noqon karaa almujtahid almuطlaq goormuu qofku noqon karaa oo lagu tilmaamay inuu mujtahid yahay waa shuruudahan markuu buuxiyo wa huwa mujtahidku an yacrifa waa inuu barto min aayilkitaabi kitaabka aayadihiisa iyo wa sunani sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo walfiqhi fiqhiga fii furuucihi furuucdiisii ashawaaridi kale yaacaysay waa inuu aqoonu leeyahay iyo wa kulli maa shay kaste oo lahu fiqhiga u sugnaaday oo min alqawaacidi qawaacidkii fiqhigana waa inuu garanayo qawaacid alfiqhiya maca maa kii kiimiciisa isagoo ah bihi isaga ku sugan fiqhiga oo min almadaahibi madaahiba madaahibka masalada ku jirana waa inuu garanayo ama fiqhiga allatii madaahibka oo taqararad sugnaatay wa min khilaafin khilaaf waa inuu garanayo muhbatin muhbada oo la sugay wa naxwi naxwaha waa inuu garanayo walusuuli usuulkana waa inuu garanayo maca cilmi اladab cilmiga adabka la yidhaah miciga isagoo ah iyo waluqati cilmiga luqaha miciga isagoo ah allatii cilmigaa luqada oo ata timid canilcarabi carab ka timid qadran waa inuu qadar garanayo mafcuulkii waka qadran waxay ka dhigan tahay ereygaa qadran ihi washardu waxaa loo shardiyaa filmuftii muftiga ijtihaadun ijtihaad ijtihaadkiibuu hadda shuruudihiisa sheegayaa wa huwa an yacrifa waa inuu garanayo min aayilkitaabi aayadaha kitaabka ee aayaatulaxkaamka la yidhah waa inuu garanayo kow waxaa looga baahan yahay qof qofka muftiga ummadda ah ee ummadda u fatwoonaya aayadaha waa inuu yaqaan aayaatulaxkaamka la yidhah ee axkaamta ku soo aroortay arooray aayadaha markuu fahmo macnahooga mas'alada usoo kusoo usoo banbaxda aayadihiibuu si fudud uga eegayaa inay aayadihii tilmaameen iyo inayna tilmaamin waa shardi aayaadkaa kitaabku kitaabka oo dhan ha yaqaana ma aha oo shardi ma aha tafsiirka oo dhan inuu qofku wada barto laakiin waxaa muhiima ila aayaadka aayaatul axkaamka la yidhaah ee axkaamta ka warbixinaya tafsiirka inuu aayadaha yaqaana lagama maarmaana culimmada qaarna gaar bayba u sooceenba oo aayaatul axkaamka kutub qaarabaa gaarabaa laga qoray sida kitaabkan uu qoray caliyu saabuniga oo kale maxamed cali asaabuni oo kale kitaabkan uu qoray oo kale muxuu u bixiyey aayaatulaxkaam malaha u bixiyeyba soo maaha kol ya maxaa tidhi ah, sax wey rawaa'iculbayaan soo maahayn maasha allah rawaa'iculbayaanka oo kale waa kitaab aayaadkoo qura ka hadlaya waa tafsir ah, tafsiir ah, aayaat alaxkaam aayadaha axkaamta ah fasirkooga waa inuu garanayo kolka ama kitaab gaar u soocay sidaa rawaa'iculbayaanka oo kale ha akhristo ama kitaab gaar u soocay yuuna akhrisanine sidooda aayaadkan axkaamta ah nin u garanaya waa inuu yahay waa shardiga koobaad wa sunani sunnayaashii rasuulkana nin garanaya waa inuu yahay sunnayaashana waa inuu fahmayo oo axaadiis badan oo rasuulka uu axkaamta ku bayaamiyey ayaa jira waa inuu kuwaana garanayo oo axaadiista laftoodana niqo fahmaya waa inuu yahay waa shardiga labaad axaadiista axkaamta waa inuu iyagana garanayo hadduuna garanaynin muxuu ummadda ugu fatwoon ama muxuu ummadda ugu jawaabi ilayn waxa uu hayaaba ma jirte muxuu hayaa wax alla wuxuu hayaaba ma jirto washardu waxaa la shardiyaa filmuftii qofka muftiga ah ijtihaadun ijtihaad baa loo shardiyaa wa huwa ijtihaadkuna an yacrifa waa inuu garto min aayilkitaabi kitaabka aayadihiisa iyo wa sunani sunnayaashaba waa inuu garto walfiqhi fiqhigana waa inuu garto fii furuucihi furuucdiisii ashawaaridi kala yaacaysay sida uwaadha duurjoogtu ay u kala yaacdo oo kale markay baharka aragto fiqigu wuxuu leeyahay masaa'il ad adag ood moodo inay kala yaacayso kolkaa fiqigana masaa'ilkiisa waa inuu garanayo shawaaridda ah hadduuna haddaba fiqiga waxbaba uga baxsanayn una fiqiga ilan fiqigani ma aha culimadu waa dad ahlu hiqa ah wey dadka ilaahay cilmiga baraa waxay ku jiraan allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu waa cid ilaahay diinta baray waa dadka dadka loogu kalsoon yahay bay ku jiraan hadday run tahay hadday isdhowri tahay hadday dhinac kasta tahay kolkaa marka fiqi lagu sheegayo ma jiro fiqi banaanu laga soo qaataa qofku odhanaya fiqigan banaanu baan ka soo qaatay ma jiro laakiin takfiifka ummadda loo takfiifinayey ee kolba lalahaa ummadda ha loo fudaydiyo ayaa marxalad marayey mar wuxuu ahaa in tafsiirka la akriyo eh, tafsiirka iyo xaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam oo qofka luqadiisu in loo daayo loo sharxinba xataa tafsiirkaa iyo xadiidkaa iyo markaad luqadaada adunbaa sharxanayo eegayo de istimbaadkaad kala baxaysa ka heer buu gaadhay la yidhahdo war dadkii luqadda ma wada garanayaane tafaasiir ha la qoro aayadaha sharaxda iyo axaadiis shuraax xadiidka sharaxda marxaladii haddana waa laga soo wareegay oo heer baa la gaadhay eeg marxaladii la yidhaahdo xadiidku sanad buu wateye dadku ma karaan sanadki sanadka ha laga jaro oo xadiidkiioo lasoo koobay oo intii alfaadii rasuulkaoo lasoo ururiyey iyo qofkii soo saaraiyo kitaabkii soo saaray intaan ardayga loo sheego isaga hadduu doonayo marka dambe dee baarbaaran kare waatu fudaydintii heer buu gaadhay haddana la yidhaahdo war xadiidka iyo aayadda axkaamta lagala baxay aynu gaar aynu gaar ugu soocno dadka oo fiqi looga dhigo waa islaaxa axaadiista iyo akaamta aayadii lagala axkaamtii lagala baxay kolka qofku hadduuna fiqiga baaba uga baxsanayn aada iyo aad ayaa laga yaabaa inuu ku adkaado waayo wakhtiyadii dheeraa ee muslimiinta iyo culimmadoodu ay soo taxnaayeen dadaalkii ay bixiyeen oo laynoo soo ururiyey weeye ee lagala soo baxay hadday tahay qur-aanka iyo haddii ay tahay maxaanku ku xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaba fiqhigana qofku waa inuu aqoon u leeyahay furuucdiisa usuushiisa iyo furuucdiisa gaar ahaan furuucdiisa kuwa shawaaridda ah eed moodaysa inay kala yaacayaan ee ad adag ee maxaan ku dhaha qarsoon kuwa waa inuu qofku garanayo walfiqhi fiqhigana waa inuu yaqaan uu ka barto fii furuucihi furuucdiisa ashawaaridi shawaaridda ah eed moodaysa inay kala yaacayaan oo kale wa kulli maa shay kaste waa inuu isna garto oo lahu fiqhiga u sugan oo min alqawaacidi qawaacid qawaacidka fiqhiga lagu koobo ama lagu ururiyo waa inuu isku dayaa inuu gartaa fiqhigii baa lasoo ururiyey oo qawaacid koob kooban baa loo sameeyey oo waxaa laga yaabaa culimmadu waxay yidhaahdeen fiqhigu wuxuu ku soo ururayaa bay yidhahdeen toddoba qaaciido fiqhiga oo dhan toddoba qaaciidu ka hoos baxayaa bay yidhaahdeen qaar baa ka sii darayoo waxay yidhahdeen toddoba qaaciido maaha afar qaaciido aanu ku soo ururinay fiqhiga oo dhan ba annagu fiqhigaba afar baanu uhaysanaa qolaa soo ururisay waxay dhahan annagu fiqiga laba qaacido quraan u haynaaba fiqiga oo dhani waa laba qaacido labadaa qaacido waa dar'u lmafaasid iyo jalbu lmasaalix waa waxyaabaha xun ka reebo iyo jalbu lmasaalix waxyaabaha maslaxadooda adduun iyo aakharaba ay ku jirto in ummadda loo soo jiido kolka dar'u iyo jalbu ay yidhahdeen waanu ku soo ururinaynaa markaasa qawaacidkaasi ay kuliyaad yihiinoo qawaacidkaa kuliyaadkaa ee fiqhiga ah maanta oo dhan haddii lagu sharxo ayaadan dhammaynaynin waxa ay ka warramayaan ama ay ka warbixinayaan qaacidaa jirtay aan dhowr jeer soo qaadanay xagga hore aan ku soo qaadanay oo aan nidhi balu fiirsada waa qaacido aada u kooban ida jtamaca alxalaalu waalxaaraam gulib alxaaraam ida اجtamaca alxalaalu wاlxaaraam gulliba alxaaraam haddii xalaal iyo xaaraani ay meel iskugu timaad tolowma xalaashaa xoog badata mise xaaraantaa xoog badata ida اjtamaca alxalaal wاlxaaraam gulliba alxaaraam xaaraanta ayaa xoog badanaysa koob yaroo biyo oo halkaa yaalla haddii kaadi yari ku duusho ma biyaha xoog badan oo waxaynu nidhaahnaa iska wada cab mise waxaynu kaadida yare baa xoog badan oo waxaynu nidhaahnaa ha la wada daadiyo qaadida xoog badan un baa la odhanaya ila wa xalaal iyo xaaraan kulante haddaba qaaciidadani hamoodin inay dahaarada qura gelayso dahaarada waygeli oo salaada waygeli oo soonka waygeli oo zakada waygeli oo xajka waygeli oo beeca waygeli oo nikaaxa waygeli oo dalaaqa waygeli oo meel ayna gelaynin qaacidadaasi ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam quliba alxaaraam mucaamalaadkiibay geli oo dhan meel aynaan ka sawiran karaynin ma jirto hadday xalaal iyo xaaraani kulmaan maxaa la samaynayaa bay yidhaahdeen ha laysla tuuro uun bay yidhaahdeen labadaba ha laysla tuuro iminka maalan haddaad tidhaahdo duhurka ilaahay an shan ragcadood baan u tukan shan ragcadood maanta waan khushuucay oo ilaahay baan xasuustay oo aad baan maanta maasha alla cibaadadaydi way macaan tahay shan ragcadood baan maanta kuugu dhawaanaya inaan kuu tukado oo duhura shan ragcadood waa afartii sharciga ahaa iyo xabadhe yaa xoog badnaanaya markaa waa xaaraan iyo xalaal isku tegay dee shay mashruuca iyo shay kayru mashruuc oo isku tegey weeye yaa xoog badnaanaya waxaa lagu odhanayaa afarta ragcadoodna waa kuu sax xabadda baadilkiina waa dheeraad waa foorarsi iyo jimicsiye salaaddii way kaa dhacday maa lagu odhan shan ragcadood haddaad meel iskugu geyso mise waa ka wada kacun baa lagu odhan gebiba ida ijtamaca alxalaalu waalxaaraam quliba alxaaraam war iskaga wada tagun baa lagu odhan waxba kuma lihid halkan xaaraantaa xoog badnaanaysa haddii masalan ninku uu shan hablood mar qura wada meheriya ka waran shan hablood shanta hablood lama kala horeysiinayo haddii la kala horraysiiyo ta afraad ee ugu dambaysaa markay mehersanto ta shanaad buuna meherku qabanayninba taa unbaa la odhanayaa dibaddaad ka joogta adigu haddaba hadduu shanta hablood ba yidhaah ka waran shantaa hablood ee heblaayiyo heblaayiyo heblaayiyo heblaayo nin loo wakaashay baa yidhi shantaa habloodba intaasaan kuugu meheriyey buu yidhi wadaadkiina maba kala horraysiinine wuxuu idhi shantabaana waan wada aqbalay eeg tartiib ma leh ninkuma odhan heblaayaan kuu meheriyey heblaayena ma odhanin way isku qabto shantaaba waan kuu meheriyun buu yihi isna shantaba waan aqbalay buu yihi afar waa maxay waa mashruucoo ilaahay baa inoo baneeyey xabadda shanaadna waa dheeraad ma waxaynu odhanaynaa afar baa mehersantay oo afartaynu ka dhigi ida ijtamaca alxalaalu waalxaaraam ulliba alxaaraam haddaad ka waran riyar iyo ayyar aad maanta isku xidhato ood saylada geyso tidhaa boqol iyo konton iga siiya ridan iyo iyo iyo aygan boqol iyo konton iga siiya waa la ogyahay oo ridu waa boqol ama waa boqol iyo soddon ridu labaatankan dheer aygaad xisaabinaysaa ma tafriiqu safqaynu gelin oo waxaynu odhanaynaa ha la yidhaahdo ridana u ansaxay iibkeegii aygana lama iibsade waa baatil mise waxaynu odhan idajtamaca alxalaal waalxaaraam ulliba alxaaraam bal hadda u fiirso wiiiba bailunba isla wadano tafriiqu safka uu jiraa masalada tafriiqu safkaha ah loo yaqaan samaydaan arag waa mas'ale beeca lagu maro oo jirto weeyi oo qaaciidadan mustanayaad kala duwan oo badan ay kala yeelanayaan masalan haddii nin gaala iyo nin muslim imi diintay soo wada qaato arlax yaroo halkaa taagan ay wada gowracaan maxaynu nidhahnaa dabiixada xagga muslimka ilaahay baa inoo baneeyey dhinaca muslimka midida way wada hayeen qaybta gaalkana ilaahay baa xaaraan ka dhiga haduun ahlu kitaab ahayn maxaynu nidhahnaa laxdaa nusna waa laga cuni nusna waa la tuuri miyaan idhaahna ila wax wada gowracay waad aragtaa haddaba qawaacidkii fiqiga ay culimmadu dejiyeen ee noocan oo kale ahaa ee kuliyaadka ah qofka mujtahidka noqonaya waa inuu aqoon u leeyahay uu kala saari karayo ama uu garanayo walfiqhi fiqhiga waa inuu garanayo fii furuucihi furuucdiisii ashawaaridi shawaaridda ahaydeed moodeysa inay kala didayso ama kala yaacayso wa kulli maa iyo shay kaste oo lahu fiqhiga u sugnaaday oo min alqawaacidi qawaacid ah qawaaciddaa ficilku fiqhigu leeyahay ee guudna qofku waa inuu garanayo oo la odhanayo qofkani waa qof qawaaciddii yaqaana maca maa kii maciisa bihi isaga u sugnaaday maca maa kii miciisa bihi isaga u sugnaaday oo min almadaahibi madaahib ah maca ma fiihi halkaa bada bimacnaa i bay ku haboon tahay maca maa kii maciisa fiihi fiqiga ku dhex jiray oo min almadaahibi madaahib ah allatii madaahibta oo taqararad sugnaatay madaahibtii sugnaatayna waa inuu garanayo qofkani mas'alo marka lasoo qaado maala mas'alaة اlweli marka lasoo qaado mas'alaة اlweli ayaa lasoo qaaday waxaa la yidhi mas'alatulweli qofka inan haddii uu doonayo inuu guursado dee weliga maxaa laga yeelayaa weliga maxaa laga yeelayaa inantu ma iskaa siin kartaa uun oo ma odhan kartaa uun iyo waan heshiinay kol haddaad heshiiseen dee bas ma iska dhaqaaqaysiinuna guri un ma raadsanaysiin waa maya waa laabuda min weliyin weli baa lagama maarmaana laakiin waad ogtahay mas'alada xagga weliga haddana waad ogtahay hadalka ugu jira iyo shuruudaha weliga looga baahan yahay iyo saalibulwilaaye iyo maaniculwilaaye wax la kala yidhaa oo weligu u baahanaya waa inaad ogaataa laakiin in cimaamadda la wada qaato un maaha waa khatar haddii cimaamadda la wada qaato oo waxa weeye qofkii uu sheekhnimo un sheegto waa mid mashaakila aniga maalin dhaweyd hargeyse qiso aan la kulmay ayaa aad iyo aad runtii aan ula yaabay nimanba masaajid iigu yimid iyagoo inan doonaya inay kala guursadaan markay doonayeen inay inan kala guursadaan ayaa odaygiina meesha uu fadhiyaa dadkii guursanayeyna meesha de inankii doonayeyna uu fadhiyaa odaygu inankan ma garanayo bay agu agu ka arkayba <laughs> markii laysku yimid u i inantaydii waa inantana sii oday baa yidhi inantana sii odaygiina wuxuu yihi waan idin siiyey odaygii baa yidhi bes inantaydu saasay ku mehersan tahay oday inantaydii saasay ku mehersan tahay oo adeer ma jamacan siisay inantaada yaa qaba <laughs> yaad siisay may ilaahay baa yidhi ilaa in wahabat nafsaha <laughs> war ilaahay baa sheegaye waxau yidhi walle waan ilaahayaabun buu ii keenay ama kaag jamacan iyo inantaadii yaad siisay in wahabat nafsaha linabiyidu waxa weeye inan maxaan ku dhaha gabadh rasuulka isku hebaysay oo welibana min khasaa'isi rasuul ah sala allahu calayhi wasalame adiga inantaadu hadday nin halkaa maraya isa siiso inantaadu hadday ku tidha hadday ku tiaa ama nin ay ninun haday tiaa waan iskaa siiyey mu aadan ma u banaan eh, in wahabad nafsaha linabi weli ma bixinayninan taase iyadaa ishibaynaysay oo isbixinaysay shayga aad deliishanaysi iyo waxa aad u deliishanaysaa haddayna islahayn ceeb baad uga joogi ceeb ayaad uga dhici doontaa wuxuu doonaya inuu yidhaahdo lafdu nikaax iyo lafdu taswiij baa masalada muran iyo khilaaf leh laakiin masalada khilaaf ma laha ee qofku inantu hadday cid isa siiso inaan inantaasi inu warkeegu soconaynin de ma soconayo aguu ka soconay ilaa inaad dee madhabkii abi xaniife qowlkii abi xaniife uu ku tegay dhinacaa inaad eegto mooyaane ee weliga gebi ahaanba meesha ka saaray mooyaane waa masale adag kolka waxaa lagaaga baahan yahay inaad mataqaanaa fiqhiga madaahibka ku jira inaad aqoon u leedahay ood odhan karto intaasoo madhab ayaa ku jira si waxaad u baranaysaa madaahibka madhab dheeraada adan u kordhinin ilayn ijmaac baa hortaa guntamay inaan qowl dheeraada la kordhinaynin qowl dheeraad ah oo intaa ka duwan inaan la soo kordhinaynin ijmaac baa guntamay ijmaac aldimni baynu ku tilmaanay soo alijmaac aldimni baa loo yaqaanaa ijmaacii maaha caadiga ahaa alijmaac aldimni baa guntamay haddii masalada laysku khilaafo afar qowl layskugu khilaafo oo ay ahayd in qowl qura ay masalada ay culimadu ka soo saaraan laakiin afar qowl uu ka soo baxo masaladaa qowl qura lo iskuguma ijmaacin laakiin waxa la yskugu ijmaacay masalada afar wej wej shanaad inayna jirin baa lagu ijmaacay wej shanaad cidda soo kordhisaa lagama aqbalayo wej shanaad walfiqhi fiqhigii waa inuu qofku aqoon u leeyahay fii furuucihi furuucdiisa ashawaariddi shawaaridda ah ee banjoogowday iyo wa kulli maa mid kaste oo lahu fiqhiga u sugnaaday oo min alqawaacidi qawaacida maca maa kii miciisa isagoo baranaya bihi ay fiihi fiqhiga ku dhex jiray oo min almadaahibi madaahiba allatii madaahibta oo taqararad sugnaatay iyo wa min khilaafin khilaaf khilaafka oo muhbatin la sugay khilaafkan ku jira intaba waa inaad garataa masaailka laysku waafaqay iyo masaailka khilaafiga ah iyo madaahibka intaba waa inaad aqoon u leedahay waa shuruudda qofka mujtahid noqonaya wa naxwi naxwaha waa inuu garanayaa qofku isagoo naxwihiiba garanaynin ilayn aayadda iyo xadiidka wax laga istimbaadanayaa waa luqa alcarabiya luqa alcarabiyana aaladda ugu badan ee la isticmaalaya naxwaha ayaa kow ka ah haddaadan faacilkii iyo mafcuulkii iyo adan kala garanaynin jumlada cidda wax loo isnaadinayaba haddaadan garanaynin maxaad kal kala eh, maxaad ka istinbaadan maxaad kala bixise wanaxwi naxwihi waa inuu qofku garanayo walusuuli usuulkana waa inuu garanayo usuulkan usuululfiqhiga ah in badan oo ka tirsan ayaa qofka wax u soo fudaydinaya inuu qofku noqdo nin mujtahid mulaqa ah maca cilmi ladabi cilmiga adabka loo yaqaan waa luqa carabiya buu ka tirsan yahay cilmiga adabka ana waa inuu aqoon u leeyahay cilmuladabkii waa inuu garanayo wa luqati luqadda waa inuu yaqaan luqadda guud allatii taasoo atad ka timid canilcarabi carab haddaadan luqadaba garanaynin jaaa baad uu seexday ku macnayn doontaa ilan luqadii ma garanaysid waa khatar baa ka dhacaysa markaa waa inuu qofku luqadana garanayo naxwahana garanayo adabkana garanayo usuulkana garanayo intee in leg buu ka garan naxwaha ma inuu dhammeeyaa usuulka ma inuu dhammeeyaa luqadda ma inuu dhammeeyaa may qadran buu ka garan qadar bihi bisababihi isaga sababtiisa yastanbidu uu kula soo baxayo almasaa'ila masaa'isha ayuu la soo bixi binafsihi naftiisa ayuuna ugula soo bixi liman qof buuna u soo saari yakuunu asaa'ilan mid wax weydiinaya qofka su-aasha ku weydiiya jawaabta waa inaad aayadda iyo xadiidka ka soo qaadan karto adoo isticmaalaya naxwaha iyo luqada iyo qadar aad jawaabta kala soo heli karto oad kala soo bixi karto maca cilmihi waa inuu garanayo atafsiira tafsiirka fil aayaati aayadaha aayadaha macnahoogana waa inuu garanayo mas'alada sheekha takraar baa muuqda maca cilmihi atafsiira fi laayaat markuu yidhi takraar baa muuqda oo xagga hore wuxuu inoo soo sheegay beydka u horeeya wa huwa an yacrifa min aayi lkitaabi wasunan buu ina soo yidhi aayadaha kitaabka waa inuu garanayo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadana waa inuu garanayo haddaba halkan marka soo celintan takraarka u eg wuxuu uga jeedaa uu u soo celiyey xadiidka xaggiisa ruwaadda ayuu ka eegayaa oo xadiidka waa in ruwaadiisa la garanayo raawi hebel iyo culimadu waxay ka yidhaahdeen waxaad ogaanaysaa xadiidkani inuu daciif yahay iyo xadiidkani inuu maxaa ku dhaha mawduuc yahay iyo xadiidkani inuu saxiix yahay baad kala garanaysaa xadiidka ruwaadiisa waa inaad garanaysaa markaa waa sanadkii waa inaad garanayso rijaashii xadiidka waa inaad aqoon uleedahay maca cilmihi waa inuu garanayo atafsiira tafsiirka fil aayaati aayadaha dhexdooda la fasirayo wa filxadiidi xadiidka dhexdiisana waa inuu garanayo xaalata ruwaad ruwaadda iyo weriyayaasha xadiidka xaaladooda waa inuu garanayo ka daabidka ah iyo ka caadilka ah iyo kaan intaa midna haynin iyo waxa waa inuu wada garanayo dabdigu noocuu yahay iyo shuruudihii xadiidka uu lahay o dhan waa inuu garanayo xaalata ruwaad waa lagama maarmaan waxaa laga baqayaa xadiid mawduuca inaad deliishato ama xadiis aan la deliishan karaynin inaad deliishato oo xukun aad u deliishato ayaa laga baqaya ama xukun aad ku dulbinayso xataa xadiisku mawduuc hadduu yahay dee lama sheegi karaba yaa werin karaba ilaa inaad caddaynayso un wuxuu yahay inaad dadka saawi ku sheegayso mooye hadduu xadiidku daciif yahay xadiidku hadduu daciif yahay uu xadiis daciifa uu yahay caqiide iyo camal toona looma deliishado ilaa saddex shardi hadii laga helo ayay culimadu yidhaahdeen baabu tarkiib watahriib tarhiib ha loo deliishado atarkiib watarhiib hadii loo waxaa loo deliishan karaa daciifka saddex shardi marka laga helo asal usuusha laysla ogol yahay a markuuna khilaafsanayn waa shuruudihiisa ayuu ka mid yahay waa xadiidka daciifka ayaa baabu tarkiib oo kale ama baabu tarhiib oo kale culimmadu ay yidhahdeen waa loo soo qaadan kara laakiin xukun laguma dulbinayn karo daciifka xadiidku hadduu xasan yahay ama saxiix yahay waa deliishanaysaayo camal baad ku dulbinaynaysaa waanaad ku camal falaysaa haddaba xaalata ruwaad waa in la garanayo xadiidka xataa waxaa loo baahan yahay in la og yahay mansuukhiisa si adan xadiis mansuukh ah oo la nasakhay adan usoo deliishanin aayadahana waa inaad naasikha iyo mansuukha kala barato si aayad mansuukh ah adan usoo deliishanin oodan xukun ugu dulbinaynin wa fi lxadiidi xadiidka dhexdiisana waa in la gar waa inuu garto xaalata ruwaati ragga ruwaadda ah ee xadiidka warinaya xaaladooda waa inuu garto wa mawdica alijmaaci meelaha lagu ijmaacay waa inuu garto masaa'ilka ijmaaciga ah waynagii soo marnay kee culimmada qaarkood labaatan kun oo mas'alo ay ka dhigeen meelaha lagu ijmaacay culimmaduna ay yidhaahdeen labaatankaa kun aad fahmin talow maxaa looga jeedaa ma madhab gaara maxaa looga jeedaa masaailka ijmacu waa masaa'il aad u badan weeye xaqiiqatan wa mawdica alijmac waa inuu garanayo masaa'ilka ijmaaciga ah kutub baa jirta soo naqlisa masaa'ilka ijmaaciga ah waa inuu ijmaaca garanayo si una ijmaaca dee u khilaafin ila waa waajib in ijmac hore la raacaaye walkhilaafi masaa'ilka khilaafiga ana waa inuu qofku garto mawdica alkhilaaf meelaha khilaaf kale waa inaad garataa laakiin mas'aladii la sheegaba haddaad tidha un fiihi qowlaan laba qowl baa ku jira ama waa laysku haystaa nin wadaada ayaa kaartoole ahaa wuxuu fahmay kaarto dee ilaahayna kama baqayo waxa la weydiiye cidda uu ehelka ah in inte uu la weydiiyo weeyi ama uu yidhaa garan maaye ciddaa weydiiya weeyi w garan maayadi ayuu ceeb mooday ilaahay arrinkan aad samaynayso uu kuu qabsanna meesha u ka saarayba masalo kastoo la weydiiyo wuxuu odhan jiruun waa laysku haystaa masaladaa waa la laysku ah, haystaa fiihi qowlaan warniyow yaa isku haysta talow nin baa fikiray oo ogaaday waa laysku haystaadani inay kaarto tahay markaasuu i sheekh afilaahi shakun ilaahay shaki ma ku jiraa waa laysku haystaa buui de sidiisii <laughs> warma ilaahay waa shakile ilaahay yaa isku haysta dee gaalada iyo islaamka isagu uma jeedo waa muslimiinta dhexdooda ila fatwada muslimiinta dhexdooday ka baxaysaaye waa laysku haystaa buu yihi sidiisii waa khatar fa cilmu haada lqadiri qadarkan oo la garto fiihi waxa ku sugan kaafi wax kugu filan haddaad qadarkaa garato wax kugu filan baad garatay buu sheekhu ku yidhi fa cilmu haada alqadri fiihi kaafin kifaaya kugu jirto o way kugu filan tahay qiyaas yar ood wax kula soo baxdo qiyaas aad wax kula soo baxdo ayaa lagaa rabaa inaad aqoon uga yeelato intaasi waa mujtahidka shuruudaha laga rabay talow muqalidka maxaa laga rabaa isaga muqalid waa mustaftiga ah, ka culimada wax weydiinaya ee fatwadooda qaadanaya maxaa isaga laga rabaa waa muqalid oo qof mustaftiya weeye oo fatwo dalbaya weeye wa min shuruudi saa'ili saa'ilka shuruudihiisa waxaa ka mid a waa qofka culimmada su-aasha weydiinaya almustafti ee fatwada dalbaya shuruudihiisa waxaa ka mid a anlaa yakuuna inuuna noqonin caaliman qof caalim ah oo kal muftii muftigoo kale ah lama rabo inaad caalim tahay muftigoo kale ah haddii maalan qofku uu caalim noqdo muftigana uu la derajo yahay dee muqalid noqon mayside mujtahid baa tahaye intaad ijtihaaddo ijtihaadkaagu wuxuu kuu soo saaro ku dhaca malfal markaa ilain mujtahid mujtahid ma raacee mujtahid mujtahid ma raaco oo mujtahidku mujtahidka raaci ma ilaa inuu muwaafaqatulqadar uu dhaca mooyaane sida imaamu shaafici iyo zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit waa saxaabigii rasuulku uu ku ammaanay cilmiga dhaxalka inuu ugu aqoon badan yahay cilmiga dhaxalka aqoonta ugu badan inuu uleeyahay buu rasuulku ku ammaanay waa zayd ibnu haabit imaamu shaafici markii uu dhaxalka masaa'ilkiisa baadhayeyna madhabkii zayd ibnu haabit buu raacay afradukum zaydan afradukum zayduntii rasuulku ku ammaanay intaa un kuma raacin oo ma odhan dee ninkan un masaa'ilka uu ijtihaadiga ku gaadhay adna ku raacun isma odhan imaamu shaaficina wuu dadaalay sidaa darteed markuu raxbiyadu leeyahay laa siyamaa waqad naxaahu shaafici markuu ammaanayo madhabka zayd uu leeyay madhabka zayd waxaa ammaanku ugu filan inuu nebi maxamed ammaanay uu afradukum zayd yidhi waxaa kaloo wax loo dhigaba aan lahayn inuu imaamu shaaficina raacay war imaamu shaafici mujtahid buu ahaaye mujtahid mujtahid ma raace e masaa'ilka naska lihi waa halkooga oo layskuma khilaafayo kuwaan naska lahayn baa laga hadlaya oo halka waxaa is haysta zayd ibnu thaabit iyo ibnu cabaas baa is haysta maslada awowga markuu ka hadlayey ibnu cabaas wuxuu lahaa alaa yataqi اllaha zayd ibnu haabit war zayd ibnu haabit miyuuna ilaahay ka baqaynin sidee buu ibnulibnigana ibni uga dhigay abulabkana aabba uu uga dhigi waayey abulabku waa awowgii ma og ibnulibniga ibni buu ka dhigay buu yihi zayd ibnu haabit markaasuu abulabkiina aabba ka dhigi waayey buu yihi miyuuna ilaahay ka baqaynin ibnu cabaas baa lahaa masaa'il saxaabadii isku haysato noocana jira oo ijtihaad u baahan haddaba imaamu shaafici wuxuu ku waafaqay masaa'ilkii noocaa ahaa zayd ibnu haabit muwaafaqadaasina iskama raacin uun eh imaamu shaafici intuu gaarkiisa diinta u baadhay iyo aayaadka iyo axaadiista ayaa jawaabtuu helo waxay isyeelanayeenuun tii zayd weelayey taa unbay isyeelanayeen saasaa kolkaa la yidhi imaamkuna madhabkii zayd ayuu raacay kolkaa ijtihaadkaa raaciye laakiin sidiisa uma qaadanuun ila mujtahid mujtahid ma raacaye wa min shuruudi saa'ili saa'ilka shuruudihiisa waxaa ka mida almustafti ee mustaftiga ee fatwada dalbaya anlaa yakuuna inuuna ahayn caaliman nin caalima kal mufti oo muftigoo kale ah fa xaysu meesha kaana uu ahaado midlahu muftiga oo kale mujtahidan qof mujtahida hadduu noqdo ka su-aasha dalbaya hadduu mujtahid noqdo falaa yajuusu ma bannaana kownuhu inuu ahaado muqalidan mid muqalid ah oo imaamkiisa raacaya oo dee mujtahidkaa hore raacaya ma banaana muqalid inuu noqdaa war hadna ijtihaad oo ijtihaadkaagu wuxuu ku gaadhsiiyo un samee iminka masalan haddaynu safar u wada baxno mas'alo fudud oo mujtahidka mulaqa aba ah aan ku dhacayn baan kutusaya haddaynu safar wada aadno oo qiblada aynu dhamacno oo qiblada aan kala garan weyno hadduu sheekh maxamed yidhaha waa xagga ah mahayayna tuki un baynu odhan sheekh maxamed miyuu arkaya qibladii muxuu kula dheeryahay waxba kulama dheerasama wuu dadaalay u waxunbuu fikirayo cadceed iyo cirka iyo dhulkaunbuu eegaysa umaaha dee adna intuu eegay eeg haddii adna ay kuu soo baxdo waa xaggaa isku xidha isku dhinac hadday idiin soo baxdo laakiin hadday adigana waa xaggaa kuu soo baxda ka waran isna waa xaggaasay usoo baxday adna waa xaggaa kuu soo baxday dee isku xidhan maysiin ila waxaad u haysataa saaxiibka salaadiisu baatil inay tahe waa mud isna u dadaalun adna waa dadaashiuun ha isku xidhan xidhanina isna xaggaa unba u tukan adna xaggaa unbaad u tukan waa masalada yidhaahdiin duhurka oo afar dhinac afartiisa ragcadood loo kala tukaday noo sheeg waxa weeye anigoo markaad dhamaacdo haddaad mooddo qibladii xaggan caadiga iyo qibladu tahay waqooyiga ood xaggaa u tukato ood u xidhato ragcad markaad tukatay uunbay calaamad cishaay bay ahaydo xidig baabad aragtay kale alla xidigtaasi sawti aggaa ka muuqan jirtay alla war waa aggan qibladii ka bixi mayside xaggaa ay kula noqoto unbaad ujeedsani ragcadda kale ragcaddaa markaad aggaa ujeedsatay tii hore aggan aad utukatay taana agga ragcaddii labaad markaad ka baxday unbaad xasuusato oo tii alla wallahi waad khaldantahay sawtaa qibladii tii saddexaadna aggaa kale unbaad ujeedsani saddexaad markaad aggaa utukato haddana haddaad markaad dhamaysata afraad aggaa kula noqoto dee aggaasaad utukanta afraad waad ka bixi salaaddii adoo aggaa ujeeda afartii ragcadood xaggeed u tukatay afarta jihaad u kala tukatay afart ilan ijtihaad baa ku gaadhsiiye ee ka hore burin maysidoo dee yaqiin aad ku buriso ma haysid yaqiin aad ku burisood hore aad tidhaa waa khaladoo yaqiin baan helay meesha ma jiraan waa ijtihaaduun qofku hadduu mujtahid yuu furuucda ku ijtihaado xataa hadduu gafo ajri buu leeyahay rasuulkuna wuu ina faray sala allahu alayh wasalam ijtihaadka rasuulkuna wuu ku camalfali jiray ijtihaadka ku camalfeli jire oo rasuulku masaail baa jira ku ijtihaaday waxaa ka ah maalintii beder markii maxaabiista badan la qabtay toddobaatanka nin ee madaxda gaalada amarka lasoo qabtay reemaka madaxdoodii markii la qabtay waxay rasuulku iyo saxaabadu ay ka tashadeen waxay ka yeelayaan dee ijtihaad ba ahayd waxyi wuxuu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo inayna reernima inagu jirin ilaahay dartii inaan u dagaalamayno iyo litakuuna kelimatullahi iyo alculya ha la ogaade aan muujine adna qaraabadaada laa adna qaraabadayda aan laayo ilahay dartii bay naga tahaye qof kastaa qaraabadiisa halaayo abibakarna wuxuu lahaa maya rasuulka ilaahay waa dadkeenii waa tolkeeniyo dadkii inala dhashay haddii sidaa ay ku dhintaanoo kulayna gaalnimay ku dhinteenoo naar bay gelayaan haddaan laakiin lacag yar ka qaadana iyo madax furasho abibakar baa lahaa inagana lacagta yari waxba inoo qaban iyagana waxaa laga yaabaa cumri markay sii noolaadaan ilaahay inuu hanuuniyaba oo inta islaamaanba ay sidaa jannada ku helaan baaba dhici karta rasuulku tii abibakar buu raacay raaciddaasi ijtihaad bay ahayd ilaahay qur'aan buu ku soo dejiyey lagu canaananayo qur'aan lagu canaananayo ayuu ilaahay ku dejiyey lowlaa sabaqa maxay aayaddii qur'aanka ahayd ya lowlaa kitaabu min allah sabaqa lamasakum fii afadtum akhadtum ba lowlaa lowlaa lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fii akhadtum ma afadtum ba aayaddaas ilaahay wuxuu ku soo dejiyey waa rasuulka salى اllahu alayh wasalam lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum ma akhadtum ba sax wey kolley ma xasuusto aayaddaa laakiin aayaddaasi waxay ka hadlaysaa waa beder iyo ijtihaadkii rasuulka ayay ka hadlaysaa ijtihaad kale ayaa jira oo rasuulku uu sameeyey salى اllahu alayh wasalam ijtihaadka kale rasuulku sameeyey muxuu ahaa maalintii isla bederuun ceelasha markuu rasuulku dul fadhiisiiyey ciidanka ee ceelka xagga biyaha xagga gaalada iyo biyaha dhexdooda aan la fadhiisin nin dagaalyahan ahaabaa rasuulka la hadlay oo kaartooyinka dagaalka dhameeyey markaasuu ku yihi ilahi rasuulkiisa ciidanka haddaad halkan aad kaarta haddaad waxyi ku fadhiisiisay waa wanaagsan yahay waxyigu waanan aqbalaynaa laakiin hadday kaarta dagaalkaa tahay halkani kaarta dagaal maaha ciidanka ka rarbuu rasuulku lahaa rasuulku wuxu hi waa kaarta dagaal kolka waa kii yidhi ka rar oo aynu cadowga iyo ceelasha dhexdooda ciidanka fadhiisiino aan nimanka biyaha u diidna buu yidhi oo jidgooyo biyaha aanu dhigno rasuulku waa kii taladiisii raacay ijtihaadka rasuulku uu samayn jiray sala allahu alayh wasalam oo waynu ognahay factabiruu ya ulilabsaar buu soo gelayaa xataa mushaawarada ilaahay wuu amray washaawirhum fi lamri baa la leeyahay kolka ijtihaadka haddii la gafo oo furuucda lagu gafo qofku ajri buu yeelanaya ijtihaadkanuu ajri ku yeelanaya haddii musiib uu noqdona laba ajri buuba yeelanayaaba isaabada iyo iyo dadaalka uu bixiyey wa min shuruudi saa'ili saa'ilka shuruudihiisa waxaa ka mid a almustaftii mustaftiga ee fatwada dalbaya anlaa yakuuna inuuna noqonin caaliman qof caalima kalmufti sida muftiga oo kale faxaysu kaana halkuu yahay milahu isagoo kale mujtahidan mujtahid falaa yajuusu ma banaana kownuhu ahaantiisa muqalidan uu noqdaa muqalid ma noqon karayo in sha allah taqliidka iyo ijtihaadka xagga dambe ayay inoogu iman doonaan wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam